ilaahay waxaan weydiisanaynaa inuu sida saxanana waafajiyo camalkeennana ka dhigo khaalisan liwajhi lkariim kelmaddeennana ilaahay naafici ka dhigo ka odhanayaana ilaahay ku anfaco ka dhegaysanayaana ilaahay ku anfaco innahu waliyu dalik waalqaadiru calayh maxaynu uga hadlaynaa heesaha iyo muusikada iyo filimaanta majaajilooyinka maxaa looga hadlayaa waa su-aal la isweydiin karay sababta looga hadlayo maxay tahay waxaa looga hadlayaa dadka in badan oo ka mid ah ama qaarkii waxay u arkeen sababtu waxay doontaba ha noqotee heesaha dhegaysigoodu inuu iska shay xalaaloo bannaan yahay qaar waxay u arkeen in uu yahay shay ka mida waxyaabaha nolosha lagula tacaamulo oo qofku isticmaalo qaar waxay u arkeen inay ilbaxnimo iyo reer magaalnimo iyo xadaarad inay tahay heesaha dhegaysigooda iyo wixii la mida qaar waxay u arkeen heesaha dhegaysigooda inay tahay meel ay masaariifta kala soo bixi karaan masdar risqigooda ah heesahoo la duubo dadka loogu shubo mimoriyada ee laga ganacsado inay tahay shaqo wanaagsan oo bulshada ka bannaan oo laga xoogsan karo oo in la buuxiya u baahan qaar baa saa u arkay waxyaabaha keenay waxaa ka mid ah inu ka hadlayno doorashooyinkii la laisla kaya jiidhay raadkii khaldanaa iyo wixii xumaa ay nooga tageyn bay ka mid tahay deegaan ahaan ma dhaqan xagga heesaha dhaqan baanu ahayn laakiin bahashaasaa ukuntii dilaacisay wixii ina soo maray toobadkeen gaaray u baahan tahay iyo alla u noqosho taam ah bay u baahan tahay subxaanahu wa tacaala dadka qaar waxay haysaha u isticmaalaan waa jillaabid ay dumarkay ku soo jillaabayaan dumarka iyo dadka iyaga la baabka ah bay ku gaadayaanoo waa shabaag ay u dhigayaan heesaha sidaasaa keenaysa inuu hees waliba mutaabaceeyo oo qalabkan lagu xidhiidho bulshada wixii ku soo biira la soo dego dadka ugu shubo dumarka gaar ahaan leanna waa shabaag uu ku ugaadhsanayo uu rabo inuu xumaha ku sameeyo oo dadka masaakiinta amaatada uu ku dago waxaa ka mid a ah waxyaabaha la yaabka leh magaalada ogeysiisyada marka la sii daynayo lama aqoonin heeso in mikrofoonnada laga sii daayo laakiin dhowaan waxaa bilowday xabad kiniina ama xabad shambooya ama saliida ama dukaan ama wax la ah haddii la xalxayaysiinayo maxaa sababay in cajalado heesaa laga daaro sababta keenaysa wax iska khuseeyaa maxay tahay waxaa iska khuseeya maxay tahay dhiiraarsho iyo xishood la'aan iyo iimaankii oo liita in bulshada qaar ay waxaa samaynayso waxaa ka mid ah in booskii qur-aanka dhegaysigiisa iyo wacdiga iyo muxaadaraadka iyo xadiiska iyo khayrka aad moodid in uu in badan oo ka mida ah iminka majaalkaa buuxiyey dhegaysiga haysa dhegaysiga haysa oo bulshada in badan oo ka mida ah. moobeladooda heeso maqal iyo muuqaala ay ka buuxaan oo in badan oo ka mida ah, dadkii ilaahay gawaadhi siiyey gaadhi buu wataayo ilaahay siiyey ama jeebkiisa ha ka iibsado ama cid ehelkaa ha u iibiso gaarigu ha yaraado ha weynaado gacantiisa markuu soo galo haddaanu record lahayn wuu ku xidhayaa markaasuu mimoriga heesa ka soo buuxsanaya mahadnaqii gaarigii ilaahay siiyey hees iyo muusig buu noqday alxamdu lilaah meeshay arrintu noqon lahayd khayrka kordhay hees iyo muusig ayuu noqday mahadnaqii oo aan lala xishoonayn haddana uu qofku cirkaa ku dallaacayo xitaa hadduu xumihiisa isaga keligii dhegaysan lahaa intuu daaqadaha u furto buu cirkaa ku dallacaya isagoon ku soo gaadhin baa sanqadhiisu ku jiiraysaa waxaa uu dhegaysanayo waxaynu marka inahaa uga hadlaynaa macdiratan ilaa rabbina rabbigeen subxaanahu wa tacaala oo ina arkaya oo ina maqlaya oo inala jira oo ina og inaan cudurdaar alla agti berri ka helno dadka ehelka ee walaalaha muslimiinta wax ka khaldan yihiin in la baraarujiyo wuxuu wuxuu yahay loo sheego si marka ilaahay cudurdaar hortii aakhiro loogu helo xisaabtanka iyo maxkamadda alla hortii la saarayo in badbaado la helo heer arrintu waxay gaadhay wakhtiyadan dambe ee sihii inta lagu talax tegey iyo musigii in dadka dhalinyarta ah qaarkood looga dhigay shay diina inay tahay in la niikiyo in la jaaso muusikada la tumo qur'aankii lagu heesayo la leeyahay waa nebi ammaan la leeyahay maxabatu rasuul weeye aqallo loo dhistay bayturasuuli lagu magacaabay musawiro la soo dhigay la leeyahay waa suuraddii rasuulka dhallinyaro ag tuman tahay musigu isku laba dhacayo diinna laga dhigayo arrintu heerkaasay gaadhay ilaa diinka bax ku salaysan oo gaalnimo ah oo kufri ah ayuu ina sii marinayaa heesihii iyo wixii la midka ahaa waa jiraan heesaha qaar bannaan waa wixii kelmaddaynu ku dhex sheegi doonnaaye wixii aan faasiqnimo ahayn musig iyo durbaanno la socon heesta hees hawleedka oo kale oo dee qofku marka geela hadda la wadoo kale ama la shubayo hadduu qofku geelu markuu shubayana geelu geela fulo gaari maaye ha ka daba fulo soo hees maaha geela lagu waraabinayo haddii la yidhaahdo maxaan ku idhaahdaa sida islaamihiinnii islaamiyheennii waxaraha iyo markay dee u heesi jireen abyaaddii ay marin jireen wixii shaqada ku saabsan ama meelaha la dhisayo ama xoola ha la waraabinayo ama ha la caraabinayo ama maarata maqaalay warlaa ma laguu waramay waa hees moogta laakiin ma aha wax caashiq iyo dumar xubnahooda oo maaragta la tilmaamaya iyo cidabdarre waxay ku jirta ma aha dee waa wax iska bannaan hadduu wuxuu waxaasoo kale yahay oo wax shaqal marka la qabanayo la samaynaya ay tahay wax dhibaa ma leh nebiguba sal allahu alah wasalam masaajidkiisii markay dhisayeen saxaabadu maxay lahaayeen allaahuma laa caysha ilaa cayshu اlaakhira fakfir lilansaari wاlmuhaajira ilaahayow nololima jirto rasmi ah alxayaaة اlkaamila nolosha aakhira mooyaane ansaariya muhaajiriin ilaahayow u dembi dhaaf buu nebigu lah sal alay slam isagoo jihaad ku jira ayuu dhagax rasuulku lugta ku dhuftay far farihiisa ka mid ah dhiig ka yimid in anti ilaa usbuucin damiiti wa fii sabiili illaahi maa laqiiti far yahay adigu wax kale ma tihide ka yimi baa tahay howlgalkii ilaahay jidkiisa adoo ku jira ayaa dhiig kaa yimi dhib ma laha buu nebigu baydkaas u akhrinaya salawaatu ullahi wasalaamu calayh hadduu saasoo kale yahay heesku oo aan waxaa la soconin waa bannaan yahay sharciga islaamku laakiin wixii muusig la socdo iyo waxaasi lama ogola gabdhaha yaryar iyo dumarku celiyada ciidka iyo aroosyada inay durbaan iska tuntaan way bannaan tahay iyagoon la xidhiidhin shuruudaha inuu sheegi doono kow shardiga koowaad waa in durbaanka ay tumanayaan wax xaaraan ah waa inaanu la xidhiidhin waa inaanay makarafoon isticmaalaynin makarafoonno dadka ay ku dhibayaan iyo deriska iyo dadka waa inaanay isticmaalaynin waa in wakhtiga la garaacayo ee ay dumarku isu imanayaan wakti kooban waa inuu yahay wakti kooban waxaan lagu saamaleelayo kowda iyo labiyo tobanka laga imanayo laleeyaha aroosyaha laga shaqaynaya maha saxdi salaadii subax meeday aawo cibaadadii udhexaysay salaaddii subax iyo cishaha waa in waktigu kooban yahay oo si salaaddii subax soo jeedkaan loogu baabi'in oo loogu dilin waa in durbaanka marka la garaacayo ereyada ay dumarka iyo caruurtu adeegsanayaan oo akhrinayaan waa in erayo wax sharciga ku khaldani waa inaanay jirin oo caashiq ah ama dumarkii xubnahoodoo la tilmaamaya ah ama wax kaloo aan wacnayn waa inaanay meeshu ku jirin waa in raggu isagu durbaantun iyo dabala ruuxa iyo boodbood iyo waxa shaqo kuma leh waa nin ninkani ninna wuxuu yahay ayuu yahay sidaa awgeed isaga waxaa la rabaa tababar alkaru walfar in ay beretamaan orodka sii orod aan ku beretanno ilaa iyo halkaa kaayaga dheereeya aynu soo oradno ilaa iyo halkan ka soo dheereeya booddada shiishka toogta fardafuulka darawalnimada dayurada kaxaynta dabbaasha wixii la mida feedhka sida hubka laysaga difaaco toorrida sida laysaga qabto sida xabadda looga gabbado sida loo rido sida si deg deg ah xabadda inta looga soo tuuro khasnaadda mid kale loo raacin karayo tababarkaasaa la rabaa ile ninkani basal iyo baradho carcari maaye nin ragaa la rabaa in wax qabtaa la rabaa ninkan hawl baa laga doonaya inuu qabto ninkan culus baa la doonayaa marka hawshii laga doonaya hadduu ka soka dhaco isagoo nin weyna intuu dhexda soo xidho halkan taagan ya dabad iyo madaxa ruxayo muxuu yahay de marka waa yahay haguu ku socdaa marka xaguu ku socdaa taasi marka waa waa khalad qaabkii shareecadu ugu tala gashay ma aha qaabkan uu u shaqaynayo qodobadaasi waxyaabaha kelmaddeennu ay ka duulayso ilaahay qur-aanka kariimka wuxuu yidhi shaydaanka isagoo la hadlaya wastafzis man istaطacta minhum bisawtika dadka ciddii adigu aad doontay shaydaanow codkaaga ku kaxayso wixii ku raaca ee kuu dhega dabacsanaada kaxayso durbaannada ha kuu tumeen khamriga ha cabbeen musikada ha tumeen ha saamaleeleen filimaanta ha daawadeen xumaanta ha sameeyeen kaxayso wixii adiga aad kaxaysan karto kaxayso wixii kuu fududaada imaam mujaahid calayh raxmat wuxuu leeyahay aayadda qur-aanka isagoo fasiraya ay biاllahwi wاlghina heesaha iyo durbaanka iyo muusikada iyo madadaalada ku kaxayso ibn cabaas wuxuu leeyahay sawtuhu kullu daacin dacaa ilaa macsiyati illaah codkiisan ku kaxayso ilaahay leeyihi waxaa looga jeedaa qof kasta oo dadka ugu yeedha wax macsiyo ah oo alle looga fogaanaya alle wuxuu yidhi wa min annaasi man yashtarii lahwa alxadiid dadka waxaa ka mida ah mid dadka usoo u soo iibinaya soo iibsanaya ayaa ka mida ah warka kiisa baadilka ah ee wax mashquuliya muxuu saa u yeelayaa liyudila can sabiili اllaah dadka inuu isaga lunye tegye daalun mudilun wey waa lumay ummaddana waa luminaya inuu jidka ilaahay dadka ka lumi aqoon la'aan bigayri cilmin waytakhidahaa aayaadkii ilaahay wuxuu ka dhigtay husuwan ciyaar ciyaar ulaa'ika lahum cadaabu muhiin waxay leeyihiin kuwaasi cadaab dulleeya wa idaa tutlaa calayhi aayaatuna aayaadka yaga marka lagu dul akhriyo oo la yidhaahdo war waxani ma bannaane daa wallaa mustakbiran waa jeesanayaa isagoo iskibrinaya markaas alle wuxuu yidhi kaan lam yasmachaa aayadihii lagu dul akhrinayay loo sheegayey waaba isagoo aan maqlin inuu maqlin buuba la mid yahay kaana fii udunayhi waqran dhegihiisu inay culus yihiin baad moodaa buu alla leeyay subxaanahu wa tacaala fabashirhu bicadaabin aliim kaa waxaad u bushaaraysaa cadaab xanuujiya inuu mudan doono baa ilaha yidhi subxaana wa tacaala xadiid baa jira ibnu kaiir aayadda uu keenayo uu leeyay sanadkiisa maqaal baa ku jira inkastoo asheekh ah albani uruqdiisa marka la jamciyo u leeyay xadiidku waa saxiix oo nebigu sal lla alay sl u ley laa yaxilu baycu اlmuganiyaat walaa shiraa'uhunna waaklu ahmaanihina xaraamun wa fiihinna anzala allahu wa min annaasi man yashtarii laa yaxilu baycu almuganiyaat dumarka heesaha heesahooda oo duuban in la soo iibsado in iyagaaba lasoo kiraysto ama lasii iibiyo ma bannaana lacagta laga hele ee la cuno waa xaaraan aayaddu saasay ku soo degtay waa min kabaa'iri dunuub dembiyada waa bay ka mid tahay ummaddu inay heesaha dhegaystaan guryaha iyo gawaadhida iyo meheradaha iyo suuqyada moobeelada mujtamaca dhexdiisa waa min kabaa'iri dunuub dembiyada waa weyn ee ilaahay laga galo subxaanahu wa tacaala bay ka mid tahay xitaa tiifiyada la isticmaalo tiifiyada qudheedu sibaa xumaanta loogu subkayaa waxaad arkaysaa wadaad yar baa la soo daynayaa kelmad ka odhanaya sidaa markuu uga baxo hees baa dabada loo gelinaya inta ka baxaysa heese ah iyo muusigiyo iyo barnaamijyo ummadda luminaysa iyo wax khayr darro ah wax yar baa waxa khayrkaa kaga jira waxaa khayrka wax yar baa kaga jira qaarkood qaarkood wax yar baa kaga jira alle subxaanahu wa tacaala salafkii saxaabadii rasuulka sal ly slm raacaye rumeeyey saasay ku fasireen qur'aanka ibn mascuud oo kale wuxuu leeyahay alghinaau waladii laa ilaaha hayruhu saddex jeer ku celcelinaya ilaahay baan ku dhaartee heesaha ayaa looga jeedaa alimaamu abari baa ku keenaya kitaabkiisa jaamicu bayaanka cabdillaahi ibn cabaas wuxuu leeyahy alghinaau wa ashbaahu aayaddu waxay ka waramaysa waa heesahay wixii la mida ayay ka waramaysaa warramaysaa hinaagii waxaaso dhan alimaamu alqurطubi tafsiir aad u fiican buu saaray aayadda kitaabkiisa alimaamu alqurطubi ee tafsiirka ah aljaamic liaxkaami اlqur'an mujaladka afariyo tobnaad wuxuu leeyahay sheekhu calayhi raxmat ullah isagoo soo jamciyey tafsiirka aayaddatan wuxuu soo wado alghinaau اlmuctaadu cinda almushtahiriina bihi aladii yuxariku الnufuus wayabcaثuha calى اlhawa wاlghazal wuu soo kaxeeyey heesuhu waa waxaa muusikada iyo durbaanta wata ee dadka dareenkooda kicinaya ee qofkuba maxaanku idhaahdaa xaaladiisu kabanka iyo muusikada iyo waxaasi laxankaasi ay sidaa isku yihiin oo caqliga sida khamradu ay caqliga qofka u wareeriso ayay heesu u wareerinayaan culimmadu iskuma khilaafin inuu xaaraam yahay waxaas wa amaa maa salima min daalik wixii ka nabadgala heesaha fayajuusu alqaliilu minhu fii awqaati alfarax wax yar wakhti kooban hawl markay jirto iyo wixii la mida inaan wakhtiga lagu lumin sida aroosyada iyo ciidaha iyo marka shaqa jirto la shaqaynayo iyo wixii la mida way bannaan tahay ayuu sheekhu leeyahy allah subxaana wa tacaala wuxuu yidhi afa min haada alxadiii tacjabuun war ma qur-aankan baad la yaabaysaan qur-aankan ilaahay soo dejiyey miyaad la yaabaysaan oo watadxakuuna aad ku qoslaysaan qur-aanka oo aad ku qoslaysaan walaa tabkuuna aydinaan ooyin qur-aankan miyaad la yaaban tihiin ku qoslaysaan oo aydanaan ooynaynin wa saamiduuna aad maxaan ku raa heesaysaan sam waxaa weeye antum saamiduuna samad yani samada fulaanun marka la yidhaahdo hebel waa heesay oo kale weeye hebel waa heesay oo kale weeye ama ismad lana noo hees meesha laga yidhahdo kale waa luqatu lyaman loo hees marka la yidhaahdo marka tafaasiirta lagu fasira waxaa ka mid a alsumuudu allahu wallacib waa lagu fasira oo madadaalada iyo ciyaarta iyo waxaan micno lahayn oo dhan iyo heesuhuba way soo gelayaan ibnu cabaas wuxuu ku fasiray samuudka alghinaau weeyaan buu leey waa heesaha weeyaan waa heesaha oo qofku uu caadaysto oo heesihii uu heeso ama dhegaysto ama dadka u gudbiyo waxaasoo dhan baa soo gelaya allah wuxuu leeyahy subxaanah wladiina markuu cibaad raxmaan tirinayey laa yashhaduuna azuura cibaad raxmaan waa kuwa aan meelaha waxyaabaha xunxun lagu hayo aan xaadirinoo tegin waidaa maruu bilagwi maruu kiraama wax maalaa yacni oo lagwi hadday soo maraana si gobanimo bay ku dhaafayaan baa ilahay yihi subxaanahu wa tacaala lagwiga marka iyo zuurka mujaahid oo kale wuxuu ku fasiray laa yashhaduuna azuura laa yastamicuuna alghina heesaha ma dhegaystaan waa kuwaan heesaha dhegaysin mufasiriinta qaar waxay ku fasireen laa yashhaduuna الzuur laa yaxduruuna acyaada اlkufaar gaalada ciidkooda iyo kirismasyadu gaaladu ay dhigato dad taga oo raaca oo ka muuqda ama u hambalyeeya ma aha cibaad الraxmaan alimaamu abri wuxuu leeyahay isagoo waxoo dhan isku soo jamcinaya faأwlى اlأqwaali bالsawaabi fii ta'wiilihi tafsiirka aayaddan aqwaasha ka ugu mudani waxa weeye an yuqaala wاladiina laa yashhaduuna shayئa min albaaطil waa kuwa aan marnaba goobjoog iyo xaadir ka noqon wax baatilka ka mida laa shirkan walaa ghinaaءan walaa kadiban walaa hayrahu shirki iyo been iyo hees iyo musig iyo waxa aan shuqul ku darsanin kuwaasaa loo jeedaa calaamata alimaamu ninka la yidhaahdo cabdiraxmaan asacdi sicdi raximah اllah markuu fasirayay wamaa kaana salaatuhum cinda albayi ilaa mukaa'an wa tasdiya mushrikiintu salaadooda waxay ku sheegayaan xaramka agtiisu waa foodhi iyo sacabagaraac foodhi iyo sacab la tumo iyo shuqul ciyaala suuq iyo heese laysu jiijiibiyo waxaasay ku shaqaystaan waa ficluljahala jaahiliinta ficilkooda markay isu yimaadaan waa inay heesaan sacabada isu tumaan isu fooriyaan musika dhegaystaan aladiina laysa fii quluubihim tacdiimu lirabbihim kuwa aan qalbigoodu ku jirin ilaah inay weyneeyaan walaa macrifatan bixuquuqihi ilaahay xuquuqdiisana aan garanaynin ficilkooda waa hees la dhegaysto foodhi durbaan musig sacabagaraac mala yacni waxaasay ku shaqaystaan rasuulka axaadiistiisa salawaat اllaahi wasalaamu alayhi almalik bn اlashcari wuxuu leeyahay rasuulku wuxuu yidhi sal اla alيه wasalam layakunana min ummatii aqwaamun ummaddayda qolooyin baa ka soo bixi doona yastaxiluuna alxira xalaashan doona xira xirada waxa la idhaha waa farjiga dumarka zinada xalaashan doona wاlxariira wاlkhamra xariirta iyo khamrigana xalaashan doona oo khamriga cabaya oo magacyo aan magacyadiisa ahayn ku sheegaya oo iska fuudaya waalmacaazifa heesaha iyo muusikada iyo durbaanka iyo balaayadaas walayanzilanna aqwaamun dadku markay sidaa noqdaan ummad khamrigii fuudaysa oo mukhadaraadkii u go'day oo maxaan ku idhaahdaa heesihii dhegaysanaysa oo aan waxbaba ka xishoonin markay noqdaan halaag baa imanaya markaas nabig wuxuu ley sal lay slam walaa yanzilanna aqwaamun qolaa waxay walleedegi doontaa qolyahaa baydhay ka mid ah ilaa janbi calamin buur dhinaceed bay degi doonaan calamku waa jabal buur dhinaceed bay degi doonaan yaruuxu calayhim bisaarixatin lahum waxaa halkaa ugu soo caraabaya xoolahoodii saaka foofay yatiihim nin faqiira ah u imanaya yatiihim ay yatiihim اfaqiir nin wax weydiisanayo faqiira ayaa u imanaya lixaajatin danbuu ugu imanayaayo hor hala i caawiyo waxba iga siiyo waka fayaquuluuna irjic lana ilayna hadan irjic ilayna hadan berri noo soo noqo fayubayituhum اllaahu ilaahay baa miri doona habeennimo muxuu alla ku samayn doonaa wayadacu alcalama buurtii ay sabarkeedii hoosteeda deganaayeen dheegeeda ayaa ilaahay dusha kaga fadhiisin doonaa habeen dadkoodii iyo dunyadoodii iyo aqaladoodii dadka waxaa shuqulkoodu noqday hal mar baa dam lagu siin doonaa wayamsaku aakhariina kuwo kale ilaahay waa doorin doonaa qiradatan wa khanaaziir danyare iyo doofaaro alla ka dhigaya haddii ummaddu heesaha iyo khamriga iyo xumaha iyo muusikada iyo balaayada la xalaashado maxaa soo baxaya halaag baa imanaya dee kuwa buuraa lagu fadhiisinaya kuwa biyaha lagu baabi'inaya kuwa cuduraa lagu ridaya kuwa waa la doorinaya gebigoodaba danyeere iyo doofaaro quuq iyo qaaqle baa laga dhigaya ilaa ywmi اlqiyaama ilaa maalinta ywm اlqiyaame laga gaaro alimaam الbukhaari xadiidka mucalaq buu ku warinaya abu daawuud ibn xibaanna waa soo saareen asheekh اlalbani fi silsilaة اxadiiث الصaxiixa mujaladka koowaad safxada boqol soddon iyo sagaal habiib ibnu bishr albajili albajali wuxuu leeyahay anas ibnu maalik baan waxaan maqlay xadiidka labaad isagoo leh qaala rasul lah sal ala sl rsulku wuxuu yidhi sawtaani malcuunaani fi dunya wاlaakhira laba cod oo bani aadamka qaarkii isticmaalo labadaa codi waa nacdalan yihiin ilaahay agtii waa laba cod oo nacdalan fi dunya mizmaaru cinda anicma musig iyo kabano iyo durmaan durbaano iyo balaayo la tunto iyo heeso iyo inshiyaa inkaar marka ilaahay qofka u nicmeeyo nicma alla siiyey markaasuu leeya waa la baashaalaya waa nimca alla siiyey waa la tumanaya waa la baashaalaya waa la tumanaya waxaa weeye waa la qayilaya waa la cabaya waa la cunaya waa la tumanaya waa la dhegaysanaya waxaasoo kale marka qofka nimco alla uu siiyo nimcadii meeshuu ka mahadnaqi lahaa waxaa ku bedela codkaa uu dhegaysanayo iyo waxa uu ku hadlayo waa nacdalan yahay buu nebigu sal alay slam warannatun cinda musiiba iyo qaylada iyo dhawaqa iyo qofku uu qayliyo oo cabaado musiiba markay ku timaado oo dhammanada iska dhirbaaxo maryaha iska jeexjeexo waaba'ayey hoogayey gacalkay go'yey garabkay maanta go'yey waxa uu yidhaahdo codka uu ku hadlaya waa cod malcuun ah imaam اbazaar adiya almaqdasi kitaabkiisa almukhtaara asheikh اalbani xasan buu ka dhigaya xadiidka darajadiisa fii silsilaة اaxaadiiث الصaxiixa mujaladka koowaad sadxada toddoba boqol afar iyo toban xadiidka xiga cabdulahi bni camrin wuxuu leeyahi cabdulaahi bni camr bn اlcaas rasuulku wuxuu yihi sal اllah alيه wasalam ina allaha xarama calى ummatii ilaahay ummadayda wuxuu ka xarimay alkhamra khamriga wاlmaysira khamaarka wاlmizra misrigana ilaahay waa ka xarimay misrigu waa nooc ka mida sharaabka hadhuurkaana laga sameeya hadhuurka biyo lagu radinayaa waa la khaayisinayaa waxaasaa laga tuujinayaa khamrigaa laga sameeya wاlkuubata kuubadana ilaahay ummadayda waa ka xarimay kuubada waxaa la yidhaahdaa shaxda la ciyaaro ama middan sanduuqyada korkeeda lagu ciyaaro ama tan dhulka la dege ee tanaan dege tanaan riday ah waa soo gelaysaa durbaanka iyo muusikadana waa la yidhaahdaa iyaduna waa aalatu muusiqiyan oo dhanna waa la yidhaahdaa walgubayraa gubayraana ilaahay ummaddayda waa ka xarimay gubayraagu waa nooc sharaabka ka mida oo xabashidaa cabta waxayna ka samaystaan xabashidu haruurka iyo heedda iyo gallayda iyo waxaas inta badan ka miiraan hubayraa baa la yidhaahdaa oo waxbay sakhraamisaa wa zaadanii salaata alwidri witri ilaahay wuxuu ii siyaadiyey salaatulwitriga waxaa qurunka ah oo dhan ilaahay ummaddayda waa ka xarimay anna waxaa alla ii kordhiyey salaatulwitriga buu nebigu yuri sal lla alay wasalam axmed abu daawuud iyo bayhaqi iyo bazaar iyo abaraani baa soo saaray sheikhu اlalbani xadiidku waa xasan buu leeyay darajadiisa saxiix aljaamica sagiirka mujaladka koowaad safxada saddex boqol iyo afar silsilat alaxaadiid asaxiixa mujalada afaraad safxada laba boqol siddeetan iyo saddex xadiidka xiga ee afaraad abi malik alashcari rasuulku sala اllahu alيh ali wasalam wuxuu yidhi layashrabanna unaasu min ummati اlkhamra ummaddayda kuwa ka midii khamrigay cabbi doonaan yusammuunahaa bigayri ismiha markaasay ku magacaabi doonaan magaceedii magacaan ahayn yucsafu calaa ru'uusihim bilmacaazifi waalmughanniyaati kuwa khamriga fuudaya ee fadhiya cabbaya waxaa ka dultumi doona kuwa fanaaniin ah ayaa heesa ka dultumi doona yaksifu allaahu bihim alard dhulkaa ilaahay la jari doona wayajcalu minhum اlqiradata wاlkhanaaziir ilaahay doofaara iyo daanyeeru ka dhigi doonaa subxaanahu wa tacaala ummadda waxaa ku kacaysa ibnu maajah iyo abu daawuud ibnu xibbaan iyo kayrkoodba xadiidku way soo saareen asheikh اlalbani atacliiqaat اlxisaan kitaabkiisa la yidhaahdo tacliiqaadka uu saaray ayuu sanadkiisa xadiidka saxiixka saxiix ibnu maajahna wuu ku keenayaa mujaladka labaad safxada laba saddex boqol koob iyo toddobaatan xadiidka xiga jaabir ibni cabdillaah jaabir wuxuu leeyahy akhada الnabiyu salى اllahu alayh wasalam biyadi cabdiraxmaan bni cawfin nebigu wuxuu qabtay cabdiraxmaan ibna cawf gacantiisa radia allaahu canhu faاnطalaqa bihi ila bnihi ibraahiima markaasuu nebigu wuxuu la aaday inankiisi ibraahiim oo la yidhi inankii nafta iska guraysa oo loo soo sheegay buu inakan cabdiraxmaan yidhi wa huwa yajuudu binafsihi wuxuu gaadhay inankiioo naftiisii bixinaya bimacnaa naftu iska gurayso faakhadahu الnabiyu salى اllahu عalayhi wasalam fawadaca fii xijrihi inankii yaraa buu nebigu soo qaaday markaasuu dhabtiisa saaray fabakaa rasuulku waa ilmeeyey calayhi الsalaatu wasalaam ilmaa soo dhaaftay sanad iyo lix bilood buu markaa jiraa ilmaa nabiga soo dhaaftay faqaala lahu cabdiraxmaan cabdiraxmaan baa ku yidhi atabkii miyaad ooyeysaa rasuulka ilaahay wuxuuna nebigu ku rabeeyey inaan baroorta iyo qaylada iyo oohinta maydka in layska ilaaliyo awalam tanhana can ilbukaa'i oohinta miyaadan noo diidin rasuulka ilaahayo qaala laa walaakin nahaytu can sawtayni axmaqayni faajirayni laakiin anigu de oohinta oo dhan idiima diidin qofku inuu afka wax xunno ka odhan oo ilaahay wax raalligeliya afka ka yidhaahdo qalbiguna waa murugoonaya indhuhu waa ilmaynayaan musiiba hadday timaado wixii xumaa baan diiday anigu waxaanse ummadda ka celiya laba cod oo dhaandhaannimo iyo doqonnimo salka ku haya oo dembiyo waaweyn ah sawtin cinda musiibatin sawd iyo cod qofku sameeyo musiiba markay ku dhacdo khamshin wujuuh wejiyo khamshi wujuuhin wejiyo la xagxagto wa shaqi juyuubin iyo maryahoo layska jeexjeexo wa rannati shayطaanin iyo shayطaan codkii taasaan anigu idinka xarimay xadiidku alimaam xaakim iyo abu daawuud ayaalisi iyo bayhaqi iyo kayrkoodba way soo saareen xasan buu ka dhigay sheekh albaani silsilada mujaladka sanaad safxada boqol sideean iyo sagaal abu daawuud ayaalisi lafdigiisa waxaa weeye lam anha can اlbukaa'i oohinta maydka markuu qofku dhinto ooyo ma reebin inamaa nahaytu can sawtayni faajirayni waxaan reebay laba cod oo dembiye sawti mismaarin cinda nicmatin cod qofku marka alla u nicmeeyo uu muusig iyo qaylo iyo tumasho uu la yimaado mismaari shayطaanin wa lacibin shaydaan mismaarkii iyo ciyaartii iyo madadaaladii wa sawtin cinda musiiba iyo cod qofku la yimaado musiiba markay ku dhacdo shaqi اljuyuubi warannati shayطaan wainamaa haadihi raxmatun tan iga timi ilinta ahi waa naxariis buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam yani ilintan iga timi naxariis weeye ayuu nebigu leeyahay salawaatu wasalaamu calayhi atacliiqaat alxisaan buu albani ku keenaya waxaa ka mid a xadiidka shanaad ama lixaad aynu soo qaadanayno xadiiska cabdullahi bni cabaas rasulku wuxu uhi sal allahu alيh ali wasalam ina allaha xarama calaykum اlkhamra wardadiihow khamriga alla wa idinka xarim sideedaba ogaada heesaha iyo mukhaadaraadku waa walaalo isku iskubax ah wasbarkan yihiin meel muusig iyo heesi taallo mukhaadaraadna waa yaalla meel mukhaadaraad yaallo oo qaad lagu ruugayo ama khamri lagu cabbayo ama xashiishad lagu cabbayo ama badeecad lagu nuugayo heese iyo muusigna waa yaalla labadaasi ma kala haraan macallinkaan ogolayn haddaan laysu raacin ibliis oo macallinkii ah ayaan ogolayn haddaan israacin waa inay israacdaa labadaasi labadaasi waa inay israacaan haddii xitaa waxay dhegaystaan ay waayaan waa inay iyagu wax akhriyaan iyagu waa inay wax akhriyaan oo qisas iyo hadallo iyo waxyaabo xunxun oo been iyo inkaara ah waa inay shubaan kuwa waxaa shuqulkoodu yahay ina allaaha xarama calaykum alkhamra waalmaysir ilaahay dad iyahow khamriga iyo iyo khamaarka uu idinka xarimay soomaalidu qaadka khamri uma taqaano laakiin khamrigu waa laba nooc khamri waa la cabbaa qaadkuna waa khamri la calaashado khamri mid la calaashado weeye qaadku khamriguna waa biyo la cabbo waa isku mid labadaasi nin khamri cabbay iyo nin qaad cunay waa isku mid laakiin dadki waxay u arkayaan inay isku mid ahayn khatar cadiim wey arrintaasi qof caqli leh oo caalamka jooga oo qaadka iyo sigaarku inuu yahay shay mukhadir ahoo xaaraam ah ma jirto ma sheegin qof ujeeddo kale leh laakiin qof wax kala garanaya qof waliba waa og yahay ilaahay khamriga iyo maysirka walkuuba iyo kuubadaba alla waa xarim waa durbaanka iyo muusikada iyo wixii la mid ah abu daawuud baa soo saaray sheekhu albani fii sunani abi daawuud mujaladka labaad saxaada afar boqol labaatan iyo saddex xadiidka cuqba ibnu caamir aljuhani radia allahu tacaala canhu rasuulku wuxuu leeyahy kulu maa yalhu bihi arajulu lmuslimu baailun qof kasta wax kasta oo qofka muslimkaahi madadaalo aan sharci ahayn uu ku madadaasho mashquuliyo baail weeye ilaa ramyahu biqowsihi inuu fallaadhiisa ganayo oo toog iyo shish baranaya mooyaane wa ta'diibahu farasahu ama faraskiisa uu edbinayo oo maxaanku idhaahdaa tababarayo wa mulaacabatahu ahlahu ehelkiisii xaaskiisii uu ciyaarsiinayo la ciyaarayso fainahunna min alxaqi kuwaasi xaqay ka mid yihiin buu nebigu yidhi alah salatu wasalaam tirmidi iyo axmed iyo daarami iyo abaraani baa soo saaray xadiidkuna waa xadiid bimajmuuci turuqihi xasan ah xadiidka ku xiga nebigu salawaat اllahi wasalaamu calayh fi saxiixi muslim ana abu hurayra warinaya ana nabiya salى اllahu alayh wasalam qaala aljarasu mazaamiiru shayطaani jarasku gambaleelku iyo jarasku waa shayطaanka codadkiisa weeye sidaa awgeed baa goobaha waxbarashada iyo iyo si kaleba in loo isticmaalo aanay bannaanayn jalasku waa shayطaanka mazaamiirtiisa iyo codadka uu jecel yahay weeyaan aqwaasha saxaabada markaynu fiirinno siday saxaabadu u necbaayeen muusikada iyo durbaanada iyo aalaadka lahwiga ah ugana digi jireen amiir اlmu'miniin abu bakar radia allahu tacaala canhu heesaha wuxuu ku magacaabi jiray mazaamiiru shayطaan caaisha waxay tidhi dakhala abu bakrin wa cindii jaariyataani min jawaari اlansaar cali cumar abubakar baa noo soo galay waa maalin ciida laba gabdhoodoo waxaa ila jooga gabdhihii ansaareed ka mida tughaniyaani bima taqaawalat ilansaaru yowma bucaa gabdhuhu waxay ku heesayaan maalintii bucaa bucaa waa dagaal dhex maray aws iyo khasraj dagaal dhex maray baa la ohan jiray gaar ahaan ereyga bucaa waa qalcad waa ismu xisnin lilaws ismu xisnin lilaws aws qalcaddii ay deganeed magaceedii baa bucaah la odhan jiray kutubta qaar inaad ku aragta laga yaabaa taariikhda xarbu bugaah oo qoyn la akhriyo waa tasxiif waa khalad alimaam ibnu ahiir fii kitaabihi ariib adi annihaaya fi gariib اlxadiiثi wاlahar maada maadu u keenaa xadiidka markuu macnaynayo maada maadu u keenaa maadada bacaa baad ku baadhaysaa maadada bacaa bacaa markuu ku keenaya bucaasku keenaya ibnu ahiir calayhi raxmat اllah kitaabkiisa alariib kitaabkiisa annihaaya fi gariib اlxadiiثi wاlahar bucaasku marka waa dagaalkaa dhacay waxyaabihii la isugu geergeeraaray ee dagaaladaas oo khaasatan geesinimada iyo dagaalka ku dhiirashadiisay waxaasay gabdhuhu akhrinayeen qaalat waxay tidhi walaysataa muqaniyatayni gabdhuhu iskood maba ahayn gabdho fanaaniinoo heesa ma ay ahayne subaxa unbay celceliyeen faqaala abu bakrin abubakar baa wuxuu yidhi amazaamiiru shayaani fii beyti rasuuli illaah ma codadkii shaydaanka baa guriga rasuulka lagu qaadaya salawaatu ullahi wasalaamu calayh maantana ma codadkii shaydaanka guriga rasuulka lagu qaadaya wadalika fii yowmi ciidin maalin ciideed bay markaasi ahayd faqaala rasulku wuxu uhi sal اla alيه waslm ya abaa bakri ina likulli qowmi ciida qolo waliba abubakar ow ciid bay leedahay wa haadaa ciidunaa waa ciidayadiiye gabdhuhu mar haddaanay dee wax kale odhanaynin iska daaha iska iska geergeer areyne iska daa imaam bukhaari muslim baa soo saaray lafdi bukhaari lafdigaa bukhaari baa iska leh lafdi kale oo bukhaari leeyay waxaa weeye dakhala calaya rasuulu اlahi sal اla alيه ali wasalam wa cindii jaariyataani tuganiyaani bihinaa'i bucaaf abubakar baa ii soo galay iyada oo maa rasuulkaa ii soo galay sal la alay ali slam iyadoo laba gabdhood oo ansaar ka mida ah ay geeraarayaan fadajaca cala alfiraash rasuulku firaashuu ku seexday wa xawala wajhahu wejigiisiina annaga nama soo eegine xaggaasu isaga jeestay iyagana waa dhowrayaa mana jecla nebigu dhig salawaatu ulahi wasalaamu calayh xaggaasuu isaga jeestay salawaatu ullaahi wasalaamu calayh wa dakhala abu bakrin abu bakar baa soo galay waa aabbaheed faintaharanii waa imaagay abu bakar wa qaala mismaaru shayطaani cinda الnabiyi salى اllahu alayh wasalam mocod shaydaan baa nebiga agtiisa lagu wadwadaa sala اllahu alayh waalih wasalam faaqbala calayhi rasul lah sal alيه wasalam faqaal rasuulkaa ku soo jeestay markaasuu wuxuu yidhi dachumaa iska daa abubakarow falamaa gafala markii uu xaggaa rasuulku sal alla alay uga jeestay oo ka baxay baabkoodiiba hamastuhumaa fakharajataa labadii gabdhood baan hoosta ka qanjiidhiyo kacaan ku yidhi waa tageen waa tageen imaam mus bukhaari ayaa isaguna riwaayada gaar u soo saaray fii riwaayat bukhaari muslim waxaa ka mid ah anna abaa bakrin radia tacaala canhu dakhala calayna abubakar baa noo soo galay iyadoo laba gabdhood ay joogaan maalmihii ciidda oo ay durbaan yar gargaraacayaan wa rasuulu laahi sal اlah alيه wasalam musajan bihawbihi rasuulkuna maradiisa ku duuduuban yaho halkaa u sii jeeda faاntaharahumaa abu bakrin labadii gadhood abu bakar baa maagay fakashafa rasul lah sal sl canhu rasuulkaa maradii iska qaaday dachumaa ya abaa bakr fainahaa ayaamu ciidin ayaamu ciideed way iska daa abu bakaro saxaabadu marka xitaa midkan aanay ku jirin erayo xunxun oo iska geergeeraarka xitaa cod shaydaan bay odhan jirin maba jeclayn xitaa saxaabadu ridwan ullahi calayhim ajmaciin nebigu sal alla alih wasalam u fiirso kuma diidin oo kuma inkirin markuu abubakar leeyahay waa cod shaydaane maxaad guriga rasuulka waxa ugu haysaan ma aha cod shaydaan nebigu ma odhan laakiin wuxuu yidhi iska daa nebigu sal alla alih wasalam haddaan muusig iyo balaayo kale la soconin iska daa cumar bin khaaab balfiiri aartiisa cumar bn khaaab radi alahu tacaala canhu xadiidka cabdulaahi bnu zayd wuxuu leeyahay samictu buraydata yaquulu aabbihii burayduu leeyahy ayaan waxaan maqlay isagoo leh kharaja rasuul lah sal alay slam fii bacdi maghaaziih rasuulkaa wuxuu u baxay dagaaladii u aadi jiray qaarkood falama insarafa markuu dagaalkii ka soo noqday jaa'at jaariyatun sawdaa qof dumar ah oo maxaanku idhaahdaa madow ayaa u timi nebiga salawaat ullaahi wasalaamu calayh faqaalat yaa rasuula allah inii kuntu nadartu in raddaka allaahu saalixan an adriba bayna yadayka biddufi rasuulka ilaahayo waxa aan anigu nadar ku galay haddii ilaahay ku soo badbaadiyo ku soo nabad celiyo adigoo badqaba qaba madiine noogu soo noqotid oo duulaankaa ka timaadid durbaan inaan hortaaga kaga qarhowqarhowsiiyo durbaan intaan soo qaado farxad inaan hortaada kaga qarhowqarhowsiiyo ayaa rasuulkii nadar ku galay wa ataqanaa geeraar yarna aan mariyo baan go-aan ku gaaray nadar ku gale faqaala rasulku wuxuu ku yidhi salawaatu ullahi wasalaamu calayh yadii in kunti nadarti faصbirii fadribii wailaa fala haddaa ku nadartay kaga qarhowqarhowsii haddii aadan ku nadrinna ina ka daabo nebigu sal اla alيه waslm oo dee hadda ay kugu dhalatay ina ka daa haddaa ku nadartayna bal kaga qarhowqarhowsi fajacalat tadribu waxay bilowday inay kaga qarhowqarhowsiiso fadakhala abu bakrin abubakar baa soo galay wa tadribu iyadoo gargaraacaysa uma dakhala caliyun cali baa soo galay wa tadribu iyadoo gargaraacaysa uma dakhala cumaanu cumaan baa soo galay wa hiya tadribu iyadoo gargaraacaysa uma dakala cumaru libaaxi baa soo galay marka cumar baa soo galay faalqat idufa durbaankii kaga qadhow qadhowsiinaysay waxay ku tuurtay taxta stihaa dabadeeda hoosteeda gambar bayba ka dhigatay kaanamaa iyado waxbaba garaacaynba baashiiba halkanay ku tuurtay oo gambar bayba ka dhigatay faalqat idufa taxta stihaa uma qacadat calayhi waa ku fadhiisatay yaa garaacayda hallas weydiiyeba yaa gargaraacaya hallas weydiiye marka waa tuurto halkaasay gelisa waa ku fadhiisatay rasuulku waa arkaya faqaala rasuul lah sal اlah alيه waslm rasuulku fiiri faalladuu ka bixiyey ina shayطaana la yakhaafu minka yaa cumaru cumarow shaydaanka waa kaa baqayaa adiga cumarow shaydaanku wuu kaa baqayaa wa hiya tadribu inii kuntu jaalisan anigu waan fadhiyey cumaro warkii baa cumar la siinaya marka wa hiya tadribu iyadoo gargaraacaysa fa dakhala abuu bakrin bakar baa noo soo galay oo yimi soo galay wahiya tadribu weligu way qarowqarhowsiinaysa way garaacaysa uma dakhala caliyun cali baa soo galay wahiya tadribu iyadoo garaacaysa uma dakhala cumaanu cumaan baa soo galay wahiya tadribu falamaa dakhalta anta yaa cumar cumarow adigu markaad soo gashay alqat dufa durbaankii waa tuurta durbaankii tuurta ma jeeda marka adigu soo gashay cumarow durbaankii waa tuurta islaanti tirmidi baa xadiikaa wariyey ibnu casaakir baa wariyey asheekh albani fii saxiixi sunani tirmidi mujaladka saddexaad an boqol labiyo toban silsilat axaadii صaxiixa laba kun laba boqol koob iyo lixdan intaa wuu ku keenaya marka waxani sideedaba waa wehelka haydaanka wehelka shaydaanka soomaalidu waxay tidhaahdaa haddaan durbaan la tumay dan ku jirin maxay yidhaahdeen habeenkii maxaa loo tumaa bahalka waa dabin iyo shabaag dad baa lagu dabayaa bahalka dad baa rabaaqalkan lagaga soo saaray habeenkii waxa loo tumayo waa saas haddaan xeeladi ku jirin maxaa habeenka loo tumayaa bahalka waa saas maxaa durbaankan waxaa looga shaqaynaya waa shuqul shaydaan ummadna hadday waxaa u jeesato khalaas waa u dhammaatay ma ujeeda ummadna markaa waa ujeesato waa u dhammaatay muslimiintu markay jabayeen oo tataarku qabsanayey oo kiristaanku ku soo duulay deegaamadoodii iyo la wareegaya waddamadoodii waxay ku mashquuleen adduunyo iyo hees iyo musig baqdaad markii la qabsanayey boqorkii meesha dhan haystay gabdho yaroo jawaari ah ayaa qasrigii madaxtooyada u heesaya oo u geeraarayay ilaa daaqadaha madaafiicdii looga soo geliyey ma ujeedda dadku markay waxaa ku mashquulaan wax kalaa looga soo baxaya ondolos markii la qabsanayey meeshii ummaddii iyo waxgaradkii iyo way isu yimaadeen sidii waxaa bilowday waxyaabo aan jirin iyo gogaalaysi iyo halxidhaalaysi iyo gabayo laysu mariyo iyo anaa af carabiga kaaga aftahansan iyo waxaasaa la wadwaday heesaa la iska dhegdhegaystay maantii dambe oo magaaladaba lasoo dul fadhiistay hadda waa ondolos oo meesha iminka sbain la idhaahdo qaacadii weyneed ee baa la maxaa lagu shirayaa laisweydiinayaa dadkaa colku dul degan yahi jildu lbarguufi najasun am aahirun ha laga niqaasho barguufka ma taqaan waa kutaanta iyo jirbooddada kutaanta la uruuriyey oo mare laga sameeyey ma lagu tukan karaa ma nijaas baa mise waa aahir maxaa laga doodaya adu jildu lbarguufi najasun am aahir barguufka haragga kutaantu marka laysu uruuriyo mare laga sameeyo nijaas miya mise waa aahir hadda waa nin la dul fadhiyo dalkiisii iyo dunyadiisiiba lala wareegaa la rabaaba ma ujeedaa heerkaasay arrintu gaadhay innaguna hees iyo durbaan dadkii wuxuu isugu soo dhacay in biri la tagtay in balwadi la tagtay in bas u dhimatay in maxaan ku idhaahdaa heese iyo muusig ku mashquulsan in badaha ku daatay dalkan marka yaa iska leh dalkan yaa iska leh waa nin wuxuu yidhi dhintay hadda alaa u naxariiste waa su'aal da'weyne dalka yaa iska le buu yidhi su'aal da'weyne dalka yaa iska leh isweydiintu meesha waa ku jirtaa ummaddu dehesaan noqoto xaalkooda muxuu noqonaya caaisha radi allahu tacaala canha waxay tidhi rasuulka sala allahu alayh waali wasalam ayaa fadhiyey maalin maalmaha ka mid a ah fasamicnaa lagatan wa sawta sibyaanin waxaanu maqalnay buuq iyo caruur codkood yabaq iyo waxbaanu maqalnay faqaama rasuul lah sal la alay wasalam rasuulku waa istaagay faidaa xabashiyatun tasfinu isla waa islaan xabashiyadahoo durbaan yarna gargaraacayso oo u geeraaraysa u heesaysa waa sidaasaan u wasibyaanu xawlahaa ubadkiina hareeraheeday tuban yihiin markaasaa markaasaa rasulku wuxu uhi ya caaisha tacaalii fanduri caaishoy kaale bal eeg nebigu salawaatu ullahi wasalaamu calayh tacaalii fanduri faji'tu fawadactu laxyaya calىa mankibi rasuuli الlah sal اله alيه wasalam halkaa lexyada waxaa la yidhaahdaa waa laftan garhka daanka ayaan halkaa garabkiisa ah sidaa u saaray nebiga sal alla alي ali wasalam halkaa garabkiisa ah baan soo saaray fajacaltu anduru ilayha maa bayna almankibi ilaa ra'si halkaasaan ka daawanayay inta madaxiisa iyo garabkiisa udhaxaysa faqaala lii amaa shabicti amaa shabicti rasuulku wuu tixgelinayaa markaasuu le caaisho soo kamaadan dhergin de markaan isaga tagnay maxaad ka egeysaa marka ma ii kaadri rasuulka ilaahay waxay leedahay anigu meesha wax badan laguma haye eh. gabadha yaree gabadhan dee caruurta u yara gegeeraanaysa laakiin maqsad kaleaan ka wataa bay leedahay ujeeddadaan ka wata waxay leedahay fajacaltu aquulu laa anna waxaa maya rasuulka ilah ii kaada aan daawade liandura manzilatii cindah waxaan rabaa inaan bal ogaado meesha aan ka jooga nebiga siduu ii jecel yahay oo ii tixgelinayo codsigayga heerkaan ka joogo maan rabaa inaan ogaado ila meesha dumaro kalea joogo laisla qabee marka meeshaan ka joogaan raba inaan ogaado ii kaadi maale haye buu nebigu le sal alay slam xoogaha markuu joogo caaisho dembiyadan ka dhargin maya ii kaadi haye marka qofka ninku hadduu dhowr hooreed leeyahay midba aad lehaati haddaad doontide islaantu mar ku tijaabinaysaayo ku eegeysaa marka ninku waa nin feejigan noqdaayo tog nin hoos maraya haddaad noqotid khalaas weyde lagu arki maayo markaa marka nin feejigan noqo oo feejignaantu maaha islaanta uun maskaxaada miirkaaga ku jeediye macaamilka si fiican ufahan idin dhexeeya adiga qoyskaaga wey micnu macaamilka idin dhexeeya si fiican ufahan markaas caaisha waxay leedahay waxaan doonayaa meeshaan ka jooga inaan ogaado qaalat waxay tidhi farfada annaasu canha dadkii baa ka dareeray qaalat waxay tihi faqala rasulku sal lla sl innii la anduru ilaa shayaaiini اlinsi waاljinni ame waxay tihi caaisha radi allahu tacaala canha iطalaca cumarun anoo sidii u daawanaya ayaa cumar nagu soo baxay oo sanqadhan maqlay cumar baa meeshii soo aaday farfada annaasu canha dadkii baa ka kala yaacay carruurtii nimba meel buu ku cararay oo iyadii durbaankii iyo wixiiba halkaa maryaheeda xagasha ah bay gelisay markaas ka fadhiisatay sida qof waxbaba tumaynoo kale bay ka dhigtay markaasaa waxay tii rasuulku saa intuugu eegay wuxuu yidhi innii la anduru ilaa shayaaiini اlinsi waاljinni qad faruu min cumar waxaa ii muuqanaya on daawanaya shayaaiinta kuwa insiga ah iyo kuwa jinka ahba inay cumar ka yaacayaan waa ii muuqanaysa cumar inay ka yaacayaan qaalat waxay tihi farajactu markaasaan soo noqday imaamu tirmidi iyo nasa iyo abaraani inta waa wariyeen fii saxiixi sunani tirmidi mujaladka silsilat axaadiid asaxiixa laba kun laba boqol koob iyo lixdan cuثmaan ibnu cafaan amiir almu'miniin ayaa wuxuu leeyahay cuثmaan ibnu sahbaan ninka la yidhaahdo waxaan maqlay cuثmaan ibnu cafaan oo leh wallaahi maa taganaytu walaa tamanaytu ilaahay baan ku dhaartay weligay ma heesin oo hees ma qaadin xitaa iskumana dayinba maba jeclaysan xitaa inaan heeso wax kale iska daayo ma ujeedaa iskuma dayin dhallinyaradeennu maanta iyaguna waxay aad u jeclaysanayaan inay heesaan mualifaad heesaha alifa u noqdo markaasuu dee iskalifayaayo indhaha iska ridaya oo laga yaaba inuu dembi iyo masaa'ib kale inuu galo ayaa dhici karaysa cali bn abi aalib radi allahu tacaala isaguna waa saasoo kale maalinuu dadka u khudbadaynayey wamajaalisu lahwi tunsa alqur'aan golayaasha iyo goobaha muusiga iyo heesiga eesta iyo balaayada iyo filmaanta iyo lahwiga iyo malabadaalada maalayacniga lagu hayo qur-aankaa lagu ilaawaa wayaxduruha ashayطaanu shaydaankaa yimaada watadcuu ilaa kulli hayin wax kasta oo baail ahna dadka ayay ugu yeeraysaa abu darda wuxuu odhan jiray ashicru mazaamiiru ibliis gabaygu waa codadka shaydaanka waa haddii uu yahay midka xaaraanta adde ka ah ee xumaha ah ee qabyaaladda idad iskudirka ah ama xumaha iyo dumarka ka sheekooyintooda xubnahooda jidhka ah iyo cishqiga iyo wixii la midka ah kaasaa loo jeedaa laakiin kii kale ee wanaagsanee ama diinta lagu taageerayo ama ummadda lagu wacyigelinayo ama lagu baraarujinayo ama walaalnimadooda ama ehelnimadooda lagu gubaabinayo waa xikmad weeye isagu caaisha waxay tihi radi tacaala canha maalin baan guryaha reerka reerkayaga soo booqday bay tihi qoysaska yaga meel ka mida baan soo booqday markaasaa waxaan arkay nin tima badan oo xaafadii dumarkii iyo caruurtii ka dhexeesayoo durbaanka tumayo madaxa marba shax shax ka siinaya ayaan arkay timihiisii badnaa markaasaan waxaan idhi uffin shayطaanu akhrijuuhu akhrijuuhu akhrijuuh uf weeye duf ku bax shaydaan weeye dibadda u saara saara oo caydhiya faأkhrajuuhu markaasay saareen alimaam الbukhaari fi اladab اlmufrad ayuu xadiidkaas ku keenay bayhaqi fi sunan اlkubraa darajadiisuna waa xasan شhan boqol iyo soddon fi saxiix aladab اlmufrad a'imaة اlarbaca markaa u timaadid afarta madhabood iyo taabiciintii ummadda kulligood heesu inay xaaraam yihiin iyo muusikada iyo wixii la raaca ayaa la mid musalsalaadka iyo filmaanta la daawadaa ka mid ah innaga hadda banjaajta iyabaa noogu badan waxyaabaha lagu isticmaal rikoodhada kuma soo degaan laakiin waa la geliyaa inta badan dad baa iskale wacwacan oo ama kuway dhaleen ama kuwo kale oo kiraalayaala u wada hantida meesha uu kaa soo gelaya risiqu iska hagaaji adaa waxaan iska leh xaaraan yaa lagu isticmaalin allah looga xishoodo subxaanaه wa tacaala waa arrin muhima oo la in la ogaado imaam abu xaniifa sida ibnu qayim fii kitaabi igaaثaة اlahfaan mujalladda koowaad uu ku keenayo kaana abu xaniifa yakrahu اlghinaa wayajcaluhu min aلdunuub heesaha wuu necbaan jiray wuxuuna ohan jiray dembiyada waaweyn buu ka mid yahay imaamu maalik madhabta maalikiyada sheekheedii heesaha isagoo ka warramaya ayaa wuxuu odhan jiray innamaa yafcaluhu cindana alfusaaqu dadka faasiqiinta ah ee ilaahay ka fogaaday ayaa sideedaba heesayaal ah oo heesahana dhegaysta heesahana ku ceesha alimaamu shaafici raxmat ullaahi calayh wuxuu odhan jiray ina alghinaa'a lahwun makruuhun yushbihu albaaطilu wاlmuxaal waman istakara minhu fahuwa safiihun turaddu shahaadatuhu heesuhu waa wax liita oo shareecadu ogoleen oo baadilkuu la mid yahay oo shabbaha iyo waxaanse diintu ku fiicnayn qofka badsada heesaha dhegaysigooda iyo ka dhaqan yeelashadooda markhaatiba ma gelaya buu odhan jira markhaatiba ma geli karo qof heesaha dhegaysta oo heesaa iyo baabkiisaba ah maantana maxaa la odhanayaa waxaa loola baxay xidigo fanaanka iyo xidiga hebel xidigaa loola baxay kuwa xidiguhuna waa kuwa cirka iyo samada ilaahay ku qurxiyey marka waxaa la yidhahda kuwani waaba xidigaha ummadda iyo hormuudkooda ayaa lagu sheegay fanaaniin ahoo lasoo dhoweynayayo ummadu dhegeysanaysayo waa kaa tiviyada taarikh nololeedyadoodii intay heeseen iyo la warwaraysanayaayo dad aan xishoonaynin kuwa waraysanaya iyo kuwa iswaraysanaya waxaba allana laga cabsan maayo lana xishoon maayo alimaam axmed raxmat ullaahi calayh wuxuu odhan jiray alghinaau yanbutu nifaaqa fi اlqalb heesuhu qalbiga munaafiqnimay ku dhaliyaan dadka faasiqiinta ayaana waxaa jecel a'immadii muslimiinta abucamr ibnu salaax oo kale waaba ijmaac buu isagu yidhaahdaa heesuhu dhegaysigoodu waa xaaraam durbaanka iyo muusikada iyo waxaa laxanku saaran yahay xaaraamba weeye cinda ala'immati almadaahib culimmada madaahibtao dhan waa saas oo culimmada islaamka ah markaasuu wuxuu tilmaamaya walghinaa'u ida jtamacat waxaaso dhan hadday wuxuu leeyahay khinaaga heese markuu soo wadwaday cid culimmada qowlkooda la xujaysan karo oo tidhi hees la dhegaystaa bannaanin ma jirto ayuu leeyahy wakadalika shekh islaam ibnu taymiya caleyh raxmat ullah fii fataawih wuxuu leeyahay waa itifaaq heesaha iyo muusikada iyo durbaanta iyo laxanka kiraysigooda dhegaysigooda isticmaalkoodu xaaraam weeye sharcigu ala'immatu alarbaca muttafiquuna calى taxriimi macaazif alatii hiya aalaat اllahwi kaalcuudi wanaxwihi walow atlafaha mutlifun cindahum lam yadman surata الtaalifi bal yaxrumu cindahum itikaadu wuxuu leeyahy xitaa haddii kii durbaanta iyo waxaan ku shaqaysanayey laga burburiye waxaasi hadhow magdhaw cid ma weydiisan karo looma loona magdhabi maayo wixii maxaa laga burburiyey sidaa awgeed baa wixii aynu soo tilmaanay sharcigu ogol yahay mooyaane wixii kale waa xaaraam muxaram ah wuxuu odhan jiray alimaamu abari caleyh raxmat ullah sidaa si la mida ibnu qayim caleyh raxmat ullah wuxuu leeyahay sida salaadu muadin u leedahay uu imaam u leedahay oo ma'muum u leedahay ayaa shaydaankuna heesuu ugu ratiban yihiin wuxuu yidhi muadinku shaydaanka muadinkiisu waa durbaanka iyo muusikada marka la garaaco muadinku waa ka imaamkuna waa ka heesaya heesaha qaadaya ee muusikada la socda ma'muumiintiina uu tujinayey wile ibnu qayim waa kuwa fadhiye heesta dhegaysanaya ee madaxa u ruxaya halkaa marka waxaa ka soo baxay imaamkii muadinkii kuwii ku daba tukanayey oo heesaha iyo shuqulkoodii ah caynkaasa ayuu ka bixiyey ibnu qayim calayhi raxmat ullaah ikaaat laafaanka baad ugu noqonaysaa insha allahu tacaala abubakr ibnu qayim caleyhm raxmatullaahi aljawsiya shaydaanka shirqoolkiisa waxaa ka mid ah cadowga ilaahay ummadda uu ku kaxaysto aqoonta iyo cilmiga shareecadu ku yar tahay ama beled u qaadatay caqliga iyo diinta uu ka weerarayo waxaa weeye uu ku ugaadhsanayo in uu qalbadooda jeclaysiiyo u qurxiyo heesaha muusikada durbaanka kabannada wixii la mid ah oo qur'aanka uu kaga leexiyo oo xadiiska uu kaga leexiyo oo cibaadada kaga leexiyo oo wanaagga iyo khayrka kaga leexiyo oo qur'aan shaydaan uu markaa saa uga dhigo oo qalbigoodii uu dahaaro oo zino iyo liwaad iyo qaawanaansho iyo caashaq iyo jacayl ku dhisan qurun iyo balaayo uu markaa dabada isugu xidho halkaasuu mariyey sheekhu calayhi raxmat sidaa awgeed baa shareecadu ee aad iyo aad uga warantay waxaa inala gudboon ummad muslimiin ah ayaynu nahay inaynu ka taxadarno heesaha iyo muusikada isticmaalkooda iyo dhegaysigooda sidaa awgeed heesuhu xishoodkana way yaraynayaan dhegaysigooda dhiiranaanta qofku xumaanta iyo macaasida uu ku dhiirado ayay raqam waaxid ka noqonaysaa waxay keenaysaa qofku inuu zino iyo xumaan la yimaado inuu qofku xumaha ka gaban waayo rag iyo dumarba waxay keenaysaa qofku inuu khamriga iyo balwadda isticmaalo dadkii inta badan heesaha ku mashquulsan dadka inta badan heesaha iyo muusikada iyo waxaa ku mashquulsan ama qaada ama heesa badankoodu dee qof qof waa dhici kartaa laakiin waa dadaan ka madhnayn balwadda khamriga sigaarka qaadka tubaakada badeecadda rag iyo dumarba waa dad aan ka madhnayn dhintooda badan waxaana keenaya waxaanan kala hadhayn oo isku xidhan markaa la leeyahay ha loo fadhiisto oo laxanka ha la saaro heesta kaa ha laga bedelo kaa ha la saaro waa loo fadhiisanayaa waxaasaa lagu isticmaalayaa goobtii waxaa lagu hayay sidaa awgeed shareecada islaamku waxay amraysaa dadka muslimiinta ah alle inay ka cabsadaan mas-uuliyaadkii waajibka aynu gudanno dad waaweyn baynu nahay mas-uuliyiin baynu nahay hooyooyin iyo aabbayaal baan leeyahay carruurteenna aqallada joogta dib aynu u eegno gaadiidka ay wataan aan dib u eegno akhlaaqdooda dib ha loo eego moobeladoodii waxay isticmaalayaan mas-uuliyad bayna ka saaran dib ha loo eego ilaahay aakhire waa ku weydiinayaa subxaanahu wa tacaala heesaha ha lagu bedelo qur-aanka dhegaysigiisa xadiiska dhegaysigiisa ha lagu bedelo oo aqalladu ha lagu soo celiyo qur-aankii iyo xadiiskii ka bixi jiray oo moobeellada ha lagu soo celiyo oo dadka mas-uuliyiinta ah ee maamulada jooga dalka u shaqaynaya maamulka jooga u shaqaynaya ama boolis leh ama cid kaleba lehee jooga waa inay shaqo ka qabtaan waa dadkoodii oo diintoodii fasahaadayso waa deegaankoodii oo xumaanaya iyagaana mas-uuliyiin maamulka u shaqeeya gobolka jooga ah waa inay u jirdamqaan wax ka qabtaan waa inaan la baacsan keliya gaari taarikadu ee ka dhacsan tahay canshuurtu keliya la baacsanaya oo maxaanku idhahdaa loo taagan yahay kii heesta intuu dallacay kor u dallacaya dhegaysanayey kii fusuqiyo xaaraanta waday kii taraafiga aha eegi maayo ee waddanka u dhashay ee walaashii iyo walaalkii iyo waddankiisiiyo wehelkiisa dadkan ay yihiin muraadba kama laha keliya wuxuu eeganayaa mid ay ka dhacsantahay canshuurtu kaasuu leeyahna kaxee arigadaa hadduu yidhahdo berri baan canshuuranaya ahay ii tuur buu leeya tuuraya khalaas waa intaa keliya mas maxay tahay marka dadkan mas uuliyaddaasi maxay tahay miyaan dadku dalka u dhalan miyaan dadkan dadkeenni aan ahayn qof diintu waa naseexo saddex sheer buu nebigu wuxuu yidhi addiinu nasiixa addiinu nasiixa addiinu nasiixa diintu waa nasteexo nasteexadu waa qofkoo khayrka lala jeclaado xumahana laga fogeeyo haddii qofku uu xanuunsado oo aad dhakhtargiso dhakhtar maadan geysin oo ma dawayseen oo ma baadheen jawaabtu waa haa qofku hadduu macaasi iyo xumaan ku dhex jiro waa bukaa in la daweeyuu raba in la daweeyuu raba oo shaydaanka laga rido oo xumaanta laga qabto yaa u maqan ma malaa'ig baa samada ka soo degaysa fasahaadka bulshada dhexdeeda yaalla islaaxinaysa haddii laysu aamuso indhaha layska eego oo kii wax bartay ee macaahidda ka baxay ee jaamicaadka dhiganaya ama ka qalanjibiyey kii ka horreeyey kii sheekha ahaa rag iyo dumar la daawanayo kuwa aan laysu nasiixaynin oo aan macaasidii iyo xumaantii dadkii looga damqayn so halaag iman maayo halaagga hadduu yimaado kii xumaa iyo kii fiicnaa waa ku wada dhacaya nin waliba niyadiisa alla hortii wuxuu ka qaado hadhow leeyahay ummadda ha loo kaco dadka wanaagga ha loo sheego xumaha ha laga celiyo macaasidu waa badanaysaa intaa waa kordhaysaa dhiirashadeedu waa xoog badnaanaysaa waxa wax baadilku haddii cid ka hor timaado wajahda uu waayo adimadu la baxaya sidaa awgeed xil baa ina saaran saqiir iyo kabiir dhalinyariya waayeel ummadda xil baa ina ka saaran diintooda iyo dadnimadooda iyo dhaqankooda iyo deegaankooda xil baa ina ka saaran ilahayna waxbuu ina ka weydiinaya subxaanaka allahuma bixamdik ashhadu an laa ilaha illaa anta astaqfiruka wa atuubu ilayk